xabsiga dhexe ee xamar runtii xaaladda uu ku sugan yahay maanta xaalad lagu baana maaha waxaa ka jir ciriiri oo isdulsaar oo dadkii tiradii loogu talagalay iyo tirada ku xiran ay kala duwan tahay waxaa ka jira dhibaatooyin tahay in wax laga qabto xagga caafimaadka maxaabiista ah iyo ciidankaba waxaa jira muxuu ahaa noloshooda oo ay tahay in wax laga bedelo waxaa ka maqan waxyaabihii aan hadda ka hadlaynay oo dhan oo ahaa dhaqan celintii qaybtii dhaqan celintoo dhan baa maqan yacni waxaa ka maqan wax allaale iyo wixii dhaqan celinta ahaa waxaad moodaa hadda maanta aynu hadlayno waa ka maqan qaybka hadda jirtaa waa hayntii keliya hayntii oo maxaabiista la oon ayada laftooda sida ugu wanaagsanayd israain sida loo hayaa qaybo dhan oo xabsiga dhexa ka midhuwaadisan yihiin oo ma shaqaynayaan waxay marka keentay qofkii nooca dembigaas noocaas ahaa meel si loogu talagay in lagu taro inaysan shaqaynin oo waxaa dhici karta hadda in habeenkii qaarna hurdaan qaarna taagan yihiin xaga ma waseexan karaan ciriiri ay ku jiraan awel waxaa la ii sheegay oon warbixinta ku qaatay in qofka maxbuuskaa lasiiy la siiyo maalintii saddex istiqaad biyo ah marka saddex istiqaadkaas biyaha ma ku weysaysanaya ma ku istijoonaya macabaya maku qobaysanaya yani mafanaal maku dhaqanaya yani waa garan kartaan yani cadaabta halkaas tacdiidka qofkaas muwaadinkaas uu ku jiri